u siman yihiin qofka u soo hormara u xaqi waxaa nabigu marka diiday salى اllahu calayh wasalam qof meel u soo hormaray oo fadhiya in laga taajiyo mid kale uu fadhiisto waa dulmi saakan waa loo siman yahay haddii qof u soo hormaro in qofkii la yidhaha ka ama qof inta yimaado iga wareeg anaa fadhiisanaye oo uu fadhiisto waa dulmi mana bannaana laakiin meesha qof hadduu xaq lahaa hadda qofki u xaq ahaa markuu yimaado waa dhihi kara meeshaan anaa u xaqla ii baneen masaajidkaana ka mid ah masaajidka qofaa soo hormaray waa yimid markuu muddo fadhiyey uu weeso u baha ama wax kale meel fog ma aadin waa soo weesaysanaya ama maalan bannaanku istaagay wuxuu doona in wax ku tufo maalan intuu maqnaa aa qof meeshii ka fadhiista wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaha meeshan anaa ii bannee kana waajib waxaa ku hay u banneeyo maxaa yeelay kanaa xaq u leh kanaa xaq u leh xaafid ibn xajade fatxulbaariga hadalkaas wuu ka soo raray imaam nawowi raximahullah oo leh asxaabteenna shaaficiye waxay yidhaahdeen qofka masaajidka meel ka mid ah fadhiista ama meelaha kale kadibna ka tago weeso ama arrin yaroo mashquuliday u baxa kadibna soo laabta meeshaas inuu xaq u lahaa ka istaagidda uu ka istaagay ku guri maydo intaas uga guri may xaqiyadiisa xaquu leeyahay qofka meesha fadhiistayna waa ku waajib inuu addeeco sidoo kale waxaa la miduhi haddii masjidka meel ka mid ah nin shiiquhu uu fadhiiso jiray oo u ka fadwoo jiro meeshaas dadka uga fadwoo jiray ama qur'aanka uu dadka ku beri jiray ama cilmi uu dadka ku beri jiray xaqu u qofkii uga soo horeeyey inuu yidhahdo meeshaan waa meeshaan darsiga ku bixi jiray iga leex oo iga wakadaalika waxaa la mid ah waddooyinka suuqa ku yaalla oo waaweyn dadku waxaa u bannaan inay inta fadhiistaan wax ku gataan inay dhistaan uma bannaana laakiin waxaa u bannaan waddada ujeeddadii loogu talagalay wax aan ka hor imaanayn inay uga faa'iidaystaan maalan alaab yar oo garabka uu ku simayo la qaadi karo ama gaargacan ah unta wadadii waa weyntay gees kale intaagu leeyahay ha laga gato maalan haddii wadadii baabuurtii loogu talagalay ay ku yimaadaan oo uu asagu cidhiiri ku hayana waa ka wareega haduu ka wareegi diido waa daalim markaas waxa uu ku kasbadayna waa xaaraan laakiin waddadii shaqadii loogu talagalay waa haydaa ciriirinma dhisi ma alaabti kale dhigma wax yaruu dhigana uu garabka ku siday maalan ama gaari gacan ku sitay haddii ciriiri la dareemana waa bannayna qofkaas meeshaas hadduu saa ka yimaado asagaa xaq u leh laakiin berri haddii mid kale ka soo hormaroo dhigto xaq uma laha inuu ina iga ayna waddadu dadka waa u simanta Ah, wadadu dadka waa usiman hadba kii usoo hormaraa u xaqi ah, booskaygii ma dhigara booskiisu meesha kuma yaalo wadaa ku taalla meesha waddadaasna in la maro iyo in si kaloo sharciga looga faa'iidaysta dadku waa usiman yihi marka laakiin qofkii usoo hormara <coughs> oo meeshaan fadhiista meeshaas xaq u leeyahy subaxdaas hadduusan dhibaato ku hayn shaqadii loogu talagalo qofkii meesha xaq u yeeshana qof kale inuu ka taajiyo waa dulmi taas waa ficlan in qof loo taajiyo masalo kaloo muhiim ah qofka inuu jeclaado qalbiga ka jeclaado markuu yimaado in loo istaago arrintaas waa arrin khatar ah cadaabana ugu muta nabiga wuxuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam xadiis bukhaari adabulmufradka man axaba an yatamala lahu rijaalu qiyaama qofka jeclaada dadku inay u istaagaan oo dadku isku suureeyaan iyagoo taagan saasuu jecelyahy haddaan loo istaagin waaba xanaaqa ama waa xumaana ama wuxuu leeyahy maxaad u istaagi weyde falyatabawa maqcadahu min annaar qofkaasu naartuu ka diyaarsaday booskiisa waa dembi weyn oo xaaraan dadka gabalana saas sameeyo sida qaadiyaalka maxaakimta oo kale markay yimaadaana loo istaagaa daan la istaagin waa xumaana bal gobol ka mid ahoo madaarista macallinka iskoolaadka ama jaamacadaha saas laga sheego oo markii la yimaado in loo istaaga rabo arrintaas inuu jeclaado inuu hadda afka uga hadla yidhah war maxaad u istaagi weydeen hadde warkeedadaataas waa qof tegayba qof kibray oo dheeraadayba weye kaas laakiin qalbiga hadduu ka jeclaado xataa qofkaasu naartuu boos ku leeyahy nabigu wuxuu leeyahay sal اlahu alay wasalam naartuu boos ku diyaarsan adiga laftirkaaga inaad u istaagtaa sax ma qof kibray oo naarta boos ka diyaarsamay inaad u istaagtaa maya dhulka korkiisa wax ku istaaga nabi maxamed oo fadli badnaa sal اlahu alay wasalam jiniga insi isagaa ka fadli badan awliyada iyo saalixiinta odhana isagaa kasii fadli badan ambiyada iyo rususha iyo ululcasmiga isagaa u fadli badan saxaabada uma istaagi jirin waxayna yidhahdeen sababtaan u istaagi weyne waxaan ogeyn inuu neceb yahay in loo istaago siriya waa rasuulkii alle waa khayrulbashar haddana waa nabca in loo istaago qof iska marka dembiile ah inuu jeclaado in loo istaago waa kibir iyo isla weyni iyo jahli nabiga salى الlahu عalيه waslm nahaa wuxuu reebay annahu nabigu nahaa wuxuu reebay an yuqaama rajulu qof in laga taajiyo min majlisi meeshiisi uu fadhiyey oo wayajlisa uu fadhiisto fiihi dhexdiisa aaqaru mid kale walaakiin nabigu wuxuu yihi tafasaxuu isku waasixiya watawasacuu isku ballaariya qof markuu yimaado yaan qof istaagine si qofkan kale boosla siiyo xoogaa isku dhowaada ta isku durdurubtaan meel u bannaydaan fariiso idhaahda qofka soo dhoweey ee qof yaan la kicin saasuu leeyay nabigu sala allahu alay wasalam rawa bukhaariy can abi hurayraa radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam man xalafa qofka dhaarta minkum idinka xaalo uu idinka mid yahay oo faqaala yidhaahda fii xalifii dhaarashadiisa bilaati sanabka laataahan ku dhaartay walcuzaa sanabka cuzaahan ku dhaartay qofkii markuu dhaaraa sidaas yidhaahda falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila اllah maxaa yeelay kelimad qatarhu ku hadlo waktigii diinku degayey muslimiintii joogay qaar badanoo ka mid ah waxay soo mareen shirki sanamyaalkaanay caabudi jireen waa ku dhaaran jireen markay dhaaranayaan markay islaameen u qasdi maayaan oo kas ugu dhaaran mayaan laakiin carabkaa mar uga dhaca qofkii marka carabka uga dhaco islaamkiisa cusboonaysi waa inuu tajdiidiyaa oo kelmaddan daahir ahaan shirkii ay tusaydo kafaaradiisu waa tawxiid mar kafaaro kale lagama hado waa inuu tawxiidka ku dhawaaqo taas waxaaba ka sii daran qofku inuu ay ku dhaarto diin aan diinta sida yahuudinimada kirishtaannimada ama islaamka uu ka beri noqdo oo uu yidhahdo saas haddaan yeelo yahuuda saas haddaan yeelo kirishtaana saas haddaan yeelo gaalanba saas haddaan yeelo muslimba ma-y bukhaariga muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam man xalafa bimilatin gayri اlislaam qofka ku dhaarta diin aan diinka islaamka ahayn kaadiban asagoo been sheega fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi ah. saas haddaan yeelo yahuud aan ahay siduu yahay yahuud ah. yahuud saas haddaan yeelo kirishtaan aan ahay siduu yeelay waa kirishtaan saas haddaan yeelo muslimba maahi u yidhi ama diinka islaamka waa ka baxay u yidhi waa uu ka baxay hadduu u yeelo hadduusan yeelinna ibnu maaja wuxuu siyaadiyey wain kaana saadiqan falam yaxud ila alislaami saalima hadduu run sheegayana kollayba isagoo nabad qaba islaamka ku soo laabama iyadana ee islaamkiisu waa naaqisa ah. sidaas daraaddeeda qofka ilaahay rumaysan oo qiyaamaha rumaysan waxaas yuu ku hadla qof ilaahay rumaysan qiyaamo rumaysan yuusan waxaas ku hadli muslim maahi iyo gaalaan ahay iyo yahuudaan ahay iyo waxaas haddaad ilaahay rumaysan tahay ku hadli qofka hadduu yidhaahdo sidaas haddaan yeelo gaalaan ah ama muslim maahi ama yahuudaanah ama kirishtaan ah uu yidhi hadduu caqiida u yidhaahdo oo waa maxay sidaasaada ka daacada wuxuu leeyahay saas haddaad yeeshaad gaalowdi taas shaki male khilaafna male inuu gali weliba markuu yaro gaalownayo markaasuu gaalooba maxaa yeelay alcasmu cala alkufri kufru qofka hadduu go-aansado boqol sano kadib inuu gaaloobo markaasuu gali yuu yidhi anugu boqol sano marka la joogo kadib aan gaaloobaya saacaddaas waa gaal gaalnimo qofka go-aansada waa gaal duu marka hadalka markuu leeyahay macnihiisa u qasto oo saas haddaan yeelo gaal aan ahay oo waa gaaloobaya marka uu ku dhawaaqayu gaal saacaddaas waa gaal wakadaalika arrin horoo tagtay uu ka hadlaa markaas saas may ma jirto war arrintaas ma jirta ma jirto hadday taasu jirto muslimna ma ahi waan ogyahay inaysan jirin waa gaal waa gaal laakiin arrin soo socotuu qofkaanu ka hadla ulamana jeedo saas haddaan yeelo waa gaalooba ulama jeedo arrintaanu diidayaho manxina maalan yeeli maayo ula jeeda markaasuu le ma yeelayo haddaan yeelaba muslimaa ule marka muslim maahi amay gaalan ahayda ulama jeedo arrintaas haddaan sameeyo islaamka oo ka baxa ma ula jeedo ee arrintuu diidan yahi kaliya intaas ula jeedo markaasuu yidhi saasaan saasaan yeelo muslima meh ama yahuudan ama kirishtaanaan hay culummada markaas jamaahiirtoodu waxay yidhaahdeen qofkaasu gaaloobima xataa arrinta hadduu yeelo ma gaaloobi kafaaradiisuna waa laa ilaaha ila اllah inuu yidhaahdo abu xaniifa wuxuu yidhi kafaaraةulyamiinna waa ku dara jamaahiirtu laakin waxay lehin kafaaratulyamiin lagama rabo mar hadduusan wallaahi dhin uusan magaca la sheegin uusan dhaaran ee warkuu yahay saas baan yeelo muslimaahi ama waa gaaloobay ulamana jeedo inuu gaaloobe arrintuu ku adkayna oo uu ku diida mana gaaloobin kafaaro kalena lagama rabo laakiin waa arrin khatar ah waajib waxaa ku a inuu toobad keeno waajib waxaa ku a inuu toobad keeno waana inuu tawxiidka ku dhawaaqo labadaasaa laga raba waajib waa inuu toobad keeno tawxiidkan ku dhawaaqo marka waa arrin aad u khatara qof diintiisa rumaysan oo diintiisu qiimo la leedahay waxaas waa inuu iska ilaaliyo waman qaala qofkii yidhaa lisaaxibii saaxiibkiis tacaala kaalay uqaamirka aan qamaar cayaarni kaalay aan qamaar cayaarni qamaarka waxaa la yidhaha cayaar dhaqaala lagu kala helayo oo aan ahayn shiish barasho oo aan ahayn fardo la tartansiina labadaas cayaar aan ahayn oo dhaqaala lagu kala qaadanayaa la ydhaha qamaar orta ah. ah, baroniyaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaara la yidhaha turubaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaar a la yidhaha dugnadaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaara la yidhaha ama shaaha lagu kala cabaa dhaqaalo wax kala ma shaaha la kala caba ama wax kalaa la kala qaadana ayu cayaar oo aan labadaas ahayn tartan fardaha maaha shiish barashana maaha waa cayaar kale dhaqaalaha lagu kala qaadana qofkii badiya dhaqaala qaadana amaarkaasaa la yidhaha yaa ayuha aladiina amru inama alkhamru wmaysir maysirku waa kaas waa cayaar dhaqaalo lagu kala qaadanayo labadaas ahayn qofkii marka qof ugu yeeroo yidhaa kaalay aan qamaarni kaala cadaan cayaaran shaah aan kala dilani u yidhi qofkaas waxaa laga rabaa inuu sadaqa la baxo falyatasadaq waxaa sadaqaysa maxaa loo leeyahay sadaqa bixi waxaa loo leeyahay wuxuu ugu yeeray qof wuxuu ugu yeeray inuu maal xaaraan ku bixiyo oo baatil ku bixiyo kafaaro waxaa u ah maalkiisa inuu xalaal ku bixiyo ilaa qamaar ku bixi waa baatil ku bixi maadaama uu qof ugu yeehay inuu maalkiisa baatil ku bixiyo kafaano waxaa u ah inuu asagu maalkiisa sadaqa ku bixiyo kawa arrin khatara kafaarooyinkaas dad badanaa lagu leeyahay waa inay iska bixiyaan qof kasta oo cayaar wax lagu kala qaadanao dad ugu yeehay sadaqada ha iska bixiyo sadaqaadkaasaa laga raba maxaa yaele munkaru dadka ugu yeehay rawa الbukhaariy can shadad bni ows radia allahu canhu can inabiy nabiga shadaad wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu inuu yidhi sayidu listikfaar dembi dhaaf dalabka sayidkiisa kaaba badana ilaahay dembi dhaaf looga dalbadan laakiin kan ugu fadliga badan wey kan ugu fadliga badan oo sayidka u ah an yaquula qofku waa inuu yidhaah allaahumma ya allah allah anta adiga rabbii khaaliqaygii ibarbaariyaad rabbi waa midkii ku abuuray waa khaaliq maaligga iska kaale wey midka kule wey rabbi macnaheedu midka maaligga aho kule rabbi macnaheedu waa midka ku barbaariyey allaahuma yaa allah allow anta adiga rabbii khaaliqaygii i abuuray i milkiyey i barbaariyey ayaat laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga uma ana anigana cabduka addoonkaagiiana wa ana aniga calaa cahdika ballanqaadkaagiiaan ku suganahay aan kuu ballanqaaday calaa cahdika ballanqaadkii aan kuu ballanqaadan ku sugana iyo wa wacdika yaboohay aan kuu yaboohay macnaha wuxuu la jeedaa wa ana muqiimun calaa maa caahadtuka calay wa wacadtuka bih waxaan ku negi ah oo aan ku suganahay wixii aan kugula ballamay oo ah min aliimaani wاlkhlaasi fi daaca inaan adiga ku rumeeyo daacada kuu barax tiro ilaahu ballankii kama bixi saas wey macnuhu wa ana calىa ahdika wa wacdika macnaheedu waxa weeye wa ana muqiimun calىa maa caahadtuka calayh wa wacadtuka bih min aliimaani wاlkhlaasi fi daaca wa ana aniga calaa ahdika adiga lagula ballamidii lagula ballamay aan ku sugana iyo wa wacdika ballanqaadkii lagu ballanqaaday oo ah inaan ku rumeeyo daacada kuu barax tiro ilaahyo waa ku sugana ma staطactu intaan awoodo aan ku sugana acuudu bika ilaahy adigaan ku magan gelaa min shari maa shay shartiisaan kaa magan gala sanactu aan sameeyo adduun iyo aakhiro qofka waxa halaago waa waxa isaga uu sameeyey dhibaatooyinka adduunka kugu dhaca cadaabka aakhiro laga baqayo dhammaan wax kale kama yimaadaan waa wuxuu qofku sameeyey wax uu qofku sameeyey wey maa asaaba wamaa asaabakum min musiibati fa bima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax allo waxa idinku dhaca waa waxaad shaqaysateen ilahay leey marka ilaahay oo waxaan anugu sameeyaan kaa magan gala hadleer dunuubtayda iyo xumaanta aan sameeyey ilah iga badbaadi acuudu bika adigaan ilaahay ou ku magan galaa min shari maa shay shartiisa sanactu aan sameeyey abuu laka ilaahay ou adigaan kuu qiraa binicmatika nimcayntaada calaya korkayga aduu nimcayday ila wax allo نicmaة الdiin wa nicmaة الdunya kulli allah ku siiyey waa inaad ilaahay u qirtaa abuu laka ilaahay adigaan kuu qiraa binicmatika nimcayntaada calaya korkayga aad u nimcayday wa abuu laka ilaahay adigaan kuu qiraa bidembii aniga dembaabidayda aan ku caasi adigiyo ii nimceeyey aan haddana dembaabay oon ku caasi saasaad qiraysa toobada waxa u horay qofku dembiga qirto faqfir lii ilaahyow ii dhaaf fainahu shaamiyay laa yakfiru dunuuba dembiyaalka ma dhaafo ilaa anta adiga maahan axad kale ma dhaafo ee ilaahyow ii dhaaf istikfaartaas waxaa la idhaha sayid اlistikfaar qaadabka ilaahay dembi dhaafka loo weydiisto kan ugu fadliga badan wey waa sayidkeeda rawa bukhaari can cabdilaahi radia allahu canhumaa radia allahu canhu waa cabdillaahi bn mascuud cabdillaahi bn mascuud wey can cabdillaah cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam can الnabiydaas waa khada hadalka soo socda nabi ma dhihin cabdullahi bn mascuudaa yidhi marfuucna maahan xadiid nabiga uu ka wariyey cabdullaahi maaha waa hadal cabdullaahi mascuud uu yidhi waxaa baraarujinaya xaafid ibn xajar bukhaariga sharxiisa markuu bukhaariga sharxaya xaafid ibn xajar fatxulbaari xadiidka raqamkiisu yahay lix kun saddex boqol iyo sideed saddex kun waxaan rabaa lix kun saddex boqol iyo sideed raqamka ah markuu sharxayo uu wuxuu leeyahay wa aqraba الشhيk أbو محمد بن أbي jمرة في مkتaصr waa kitaabka aan akraynku arin غarيib ah oo la yaab ayuu la yimid iبن أbي jمرة xadiikan aan akrayno iyo midka ka dambeeya uu laba xadiiث ka kala dhigay laba xadiiثuu ka kala dhigay labadaaba hal riwaayay ku soo arooreen wuxuuna ka cabiray in cabdullaahi mascuud nabiga ka warinayo mana ahan sidaas xadiidkan cabdullaahi mascuud nabiga kama warin raawiga cabdullaahi mascuud ka warina saxiixbukhaariga sidaana ku taalla waxaa ku taalla xadaanaa cabdullaahi bnu mascuudin xadiiثayni axaduhumaa can الnabiyi salى اlahu alيه wasalam wاlaakharu can nafsi saasaa ku taalla bukhaariga laba xadiid oo midna nebiga ka wariyey waa midka soo socda midna asaga naftiisa uu sheegay labadaasuu noo sheegay cabdullah midkaan aan hadda dul taagana naftiisuu ka sheegay cabdullah masuud ma dhihi nabiga ii sheegay bukhaarigan saasaa ku taala ka waa khada caninabi meesha kuma jirto marka hadhihi nebiga yii can cabdillaahi radia allaahu canhu qaala cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi cabdullaahi ina almu'mina qofka muuminkaa yaraa dunuubahu dunuubtiisa wuxuu u arkaa kaannahu sidii asagoo qaaciduu fadhiya taxta jabalin buur hoosteed buurtaasoo yakaafu uu ka baqaa an yaqaca calayhi inuu ku soo dhaco qofka muuminkaa qalad yar hadduu ka dhaco dembi hadduu ka dhaco haba yaraado wuxuu u arkaa sidii asagoo buur soo dumayda hoos fadhiya macnaha waa ka murgaya oo isleeyahay dembigan musiibadiisa iyo cuquubadiisa anay hadda kugu fadhiisata qofka muuminka dunuubtiisu lama yaraato haddiiba dembi ka dhaco waa walwala qalbigaa gubana qalbigaa holca oo gubana markaasaad waxaad moodaa in buur soo dumayda uu hoos fadhiyo macnaheedu waxa waya qofka muuminkaa dembigiisa waa ka murga hadduu waajib dayaco hadduu shay xaaraana ah, kanco ou sameeyo ama qowl xaaraana ah ama ficil xaaraan ah muuminku waa walwalaa qalbigaa gubta saas wey qofka muuminkaa waina alfaajira qofka faajirkaa yaraa dunuubahu dembiyaalkiisa wuxuu u arkaa kadubaabin tixsi oo kale tixsigaasoo marra maray calaa anfi sankiisa oo faqaala uu yidhi bihi tixsigii haakada saas faajirka saasaa lagu yaqaan tixsi yaro inta sankanka inta saas ka tir adiga miyuu murugo kugu haya faajirka dunuubtiisu murugo kuma hayo ah, hadduu qof xamana maskaxdiisaba dhibaato kuma hayo hadda mid kalau caaya hadduu bal qof muslima dilo ama uu dhaco ama wax kasta ha ku dhaco culays kuma hayo ah, weyn walba kuma hayo faajir saasaa lagu yahay marka adugu inaad faajir tahay iyo inaad muumin tahay ismiisaan qulubtaada alla daalcanayo adna waxbaad ka ogta qaabkay tahay soo ma jeedo dunuubtooda haddaysan wal walba kugu hayn ya musiiba oo kugu dhacda wax walwal haddaysan kugu hayn ah, kan xamo kan caay hanti islaameed cun muslim dandaree dadka dulmi qofkaan xir qofkaan dil qofkaan khiyaam walwal iyo walbahaar kuguma hayo saa jira ya laakiin kelimad carabkaaga markuu ku dhaco oo xana ah, ama qalad ama been ama wax yaroo kale ama salaadihii faradkaa jamacada aad aad imaadiido haddaad walwalto qalbigu kuhuro kuhuro qalbigu kuholcayo waa calaamad wanaagsan calaamad wanaagsan wey qaala abu shihaab waa raawigii xadiidka abu shihaab wuxuu yihi ruwaadda xadiiska ka mid ah asagoo na tusaalaynaya waxa weeyaan haakadaadii fasira haakada qaala abu shihaab wuxuu ishaaray qaala bimacnaa ashaara qaala abu shihaab wuu ishaaray biyadii gacantiisa fowqa anfii sankiisa korkiisa haakadaadiu rabaa dadka inuu tusaaleeyo marka xadiiska uu sheegaya saas wey waa ficilu ku tusa qaala abu shihaab wuu ishaaray biyadii gacantiisa fowqa anfihi sanka korkiisuu ku ishaaray marka haakadaadu waa saas saas wey an cabdlaahi bni mascuudi bukhaari mslim marka labada xadiis laba xadiis ma kala ahan midkan uu naftiisa u yihi cabdulahi mascuud iyo kan soo socda hal maraa lagu weri waxyaalaa lagu qabsaday ka mid tahay ibn abi jamr oo xaafid ibn xajar uu baraarujiyey hal riwaayaday ku soo arooreen ee laba xadiis kuma soo kala aroori kuma soo kala aroori wa anhu an cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu can inebi nebiguu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi ka nabiga yidhi nabigu wuxuu yidhi lallaahu allah afraxu asagaa ku farxad badan bitowbati alcabdi addoonka toobadkeenidiisa min rajulin qof waa ka farxad badan yahay rajulkaasoo nasala degay mansilan meel la dego wa bihi bilmanzili mansilkana mahlakatun halaag uu ku sugan yahay qof musaafir ah oo degay meel lagu halaagsamo meel lagu halaagsamo waxaa loola jeedaa waa meel wax la cuno iyo wax la cabo midna aan lagu arag maxaa la idhaha saxaraha saxaraha lama degaanka waa saasoo waa meel saxara ah lama degaan ah wax banu aadanahoo degan looma jeedo biyo la cabo iyo cunto la cunana ma lagu arko waa musaafir xalu wataa ama rati neefkeelu wataa biyo iyo baadkiya u saaran biyihii iyo cuntadiya u saaran waa socda meeshaasuu degay rajulkoo maslo degay mansilan meel la dego wa bihi mansilkana mahlakatun halaag uu ku sugan yahay wa macahu rajulka la jirkiisana waxaa ahaaday raaxilatu daabadiisii daabadu wataa daabad ayuu wataa maala rati oo kale wataa tusaale wey daabaddu waxay rabtaa noqoto daabadaasoo daabatun ayuu wataa raaxiladaasoo dhe raaxiladaasoo calayhaa korkeeda macaamuhu cuntadiisii wa sharaabi cabitaankiisi ay ku sugan yihiin raaxilada waa daabad waxaa u saaran cuntadiisi iyo cabitaankiisi meel lama degaanoo saxaraahu maray calayhaa raaxilada korkeeda xaal uu ku sugan macaamu cuntadiisii wa sharaabu cabitaankiisii fa wadaca raasow madaxiisiiu dhulka dhigay fa naama waa seexday noomatan seexan daabadii ayagoo kor taagan uu hurday ta madaxa dhulka dhigay fa wadaca raasow madaxiisii u dhigay dhulka fa naama waa seexday noomatan seexasho mar ah fastayqada hurdadiiu ka kacay walxaal ayuu kacay qad ay tagtay raaxilatu daabadiisa hadduu kacay daabadii waa maqanta hadduusan daabadii helinna socod iyo lugna kuma cidgeli karo meel dad joogaan kuma gaaro meeshana wax lagu noolaaba kuma sugan waa geeri isku diyaari geeri isku diyaari xataa idashtadda markuu ku adkaaday marka daabadii uu raadiyey daabadii uu raadiyey waa raadiyey waa ka samray marka daabadii raadkeedii qaaday waa kasab waa qaba waay xataa ida shtada markuu ku adkaaday calayhi korkiisa alxaru kulaylkii walcadashu oonkii ow maa shaa allah ama wixii alla doonay waa shaku raawi inuu nabigu yidhi xataa ida shtada calayhi alxaru walcadash iyo inuu yidhi xataa ida shtada calayhi maa shaa allah wixii alla doonay markay ku adkaadeen oon gaajo kulayl qaala wuxuu yidhi arjicu ilaa makaani daabadan waan ka safraye makaankaydiyaan ku laabana meeshii aan markii seexday oo daabaddu iiga tagtay ayadiyaan ku laabana waa ku laabta fa rajaca waa laabta fanaama waa seexday noomatan seexasho meeshii uu isdhigay oo isagoo geeri isku qibleeyey oo geeri u diyaargaroobay oon ka qabin uma rafaca raasahu madaxu kor u qaaday qof hadda geeri sugaa hurdo weyn ma leh uma rafaca raasahu madaxiisiiu kor u qaaday faydaa isla markiiba raaxilatu daabadiisi cindahu agtiisay ku suganta qofkaasu farxad intee lagu farxa waa farxad weyno ilaahay keliyu garan karo saxiixu muslimka waxaa ku sugan siyaado min xadiidi anas ibni maalik nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam farxaddii inta ka badatay oo farxaddii ka badatay oo wuxuu rabaa inuu ilaahay ammaano ila ilaaha u soo celshay inuu ilaahay ammaanu rabi laha laakiin niirkii dhammaa waa tegey farxad kaliya markaasu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdi ilaahu addoonkaygii ah wa ana rabbuka aniguna rabbigaagii ah. ah ma gaaloobin maxaa yeele kelmaddan uma qastin carabkay uga dhacda nabigu wuxuu yidhi faakdaa min shida akhdaa min shidat اlfarxi wey marka waa gafay farxadda adaygeeda farxadda intakabaatu wuxuu ku hadlamaya ah. marka qofkaasu sow farxadduu farxay farxad weyn ma aha alla naxariistiisa qof markuu toobad keeno farxaddaas mid ka weyn u farxa firi qofku ilaahay wax u tari ma laakiin naftiisuu qofku wax u tar oo cadaab ka badbaadi ilaahay markaa naxariistii kayrku lala jeceli inaan toobadkeenu ilaahay ku farxo iiri asaga waxba toobadeenu u tarin haddaan toobad keeni diidnaa wax ka dhigino laakiin annaga danoota waxay ku tusaydaa ilaahay naxariistiisa weynankeeda marka qofku inuu aad u dadaalo toobadda oo uu mar walba toobad keeno dembi yar iyo mid weyn dhammaan uu ka toobad keeno sidaasaa laga rabay xaafid ibnu xajar fatxubaariga wuxuu ka soo raray cabdullaahi bni mubaarak inuu yidhi shuruudda towbadda kow waa in qofku dembiga ka shallaayo waa inuu ka qoomameeyo aad uga shallaayo la xumaado dembigii waana inuunta ka fuqo uu go-aansado weligiis inuusan ku laaban waalcasmu calaa cadami alcawda marka waa inuu ka fuqaya tuse ilaa hadduusan ka fuqi waaba ku dhex jira inta ka fuqo weligiis dambe inuusan dembiga ku laabanna waa inuu go-aansadaa waa inuu go-aansadaa waradulmalama xaq banu aadan hadduu ahaana waa inuu iska celiya day xoola ahayeen waa inuu u geeya qofkii lahaa hadduu dhiig ahaa qofkii waa inuu isku dhiiba iga qisaaso ama diyo iga qaado ama icab xaqii waa inuu celiya waa inuu gutaa wuxuu farad iyo waajib ilaahay dayacay waa inuu gutaa wuxuu yidhi waan yacmida ila albadani aladii rabaahu bisu'ti fayudibahu bilhami wاlxusni xataa yabshaca lahu laxmu bayt jirkiisa qofkii xaaraanta cunay ee maalka islaameed cuni jiray xoolaha islaameeda xaaraanta qofkii hilibkiisu ku soo dhashay waa inuu dhalaaliyaa hilibkaas waa inuu shiilaa muxuu ku shiilayaa murugood iyo walwalka uu cadaabka ka walwalayo si uu ceebsanayo waa in hilibkaasu ka shilmo si uu ugu soo dhasho hilib xalaal maxaa yl hilibka xaaraanta naana cunto ah, hilibkaas marka cabsi ilaahay iyo walwalka naarta waa inuu hilibkaasu shiilma oo ka baxa hilib xalaalaho dayibuu si u soo dhasho si ugu soo dhasho waxaa kaloo laga rabaa وأn يudiiqa نفسahu alma daaca naftiisa waa inuu dhadhansiiyaa daacada xanuunkeeda naftiisa waa inuu daacada ku xanuujiyaa soonka salaada salaatuleylka qur-aan akhriska adkaarta cilmi badashada sadaqaadka naftiisa waa inuu xanuujiya oo taabsiiyaa kamaa adaaqahaa ladة اmacصiya siduu naftiisa u dhadhan macaasida macaankeeda waa inuu daacada xanuunkeeda naftiisa dhadhansiiyey toobadda sawaabka ee wanaagsan ee nasuuxada ah waa taasaa rawa الbukhaariي can abi muuسى radي الlahu canهu qaal qaala nebiyu nabiga yidhi salى الlahu عalayhi wasalam maثlu ladii qofkii tilmaantiisa yadkuru rabbow rabbigiis xusaa iyo waladii qofka laa yadkuru rabbow rabbigiis aan xusayn ka maalilxayi qof nool iyo walmayiti qof dhintay la kala mid yihi qofka daakirka ilaahay xusa oo xuska ilaahay ku jira mar walba iyo qofkaan ilaahay xusayn waxay ka kala dhigan yihiin qof xayi ah nool iyo qof meyd maxaa yeelay qofka alla xusaya daahirkiisa wuxuu waa camal fala naf iyuu naftiisa u soo jiidaa dunuubtiiyuu ka toobad keenaa laakiin midkan alla xusayn waa baaba naftiisa wax u tarima xayaatadiisa ka faa'iidaysama xayaatadiisu asaga dhibaatay ku tahay maxaa yal dunuubuu samaynaa dunuubtaasna cadaabu keena mar hadduusan alla xusayn oo usan daakir ahayn xayaatadiisa kama faa'iidaysana laakiin dikriga xaa loola jeeda dikriga dadku waa inay fahmaan xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wayuطlaqu dikru llahi ayضa wayuraadu bihi almuwaadabaةu calى اlcamali bima awjabahu aw nadabahu ilayh dhammaan daacada alloo dhan waa dikri ilaahay in la caabudoo dhan waa dikri dikriga waxaa lagu iطlaaqaa in qofku daa'imo daacada alle camalka waajibka iyo sunnadaba sida qur-aan akrinta sida xadiidka akrintiisa sida cilmiga barashadiisa sida salaadaha sunnada sida adkaarta carabka kulligood waa dikri markaasu wuxuu sheegay dadka carabka ilaahay ka xusaa inaysan isku ajar helin maxaa dhahda qofkaanu boqol goor u akriyay laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu mulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir kanuna boqolu akriyo isku ajarna qaadan maya kanuu boqol gooru akriyo subxaan allahi wabixamdi kanuna boqolu akriyo isku ajar qaadan maya kana boqol gooru istikfaartii akriyo astaqfirullah o atuubu ilay kanuna boqolu akriyo isku ajar qaadan maya kanuu boqol gooru yihi subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah kanuna boqol wiid isku ajarna qaadan maya ayadiyo la akriyaan ajarku isla ekayn maxaa lagu kala saro maraa qalbiga sida ula socdo waxaad akraydo iyo macaanida waxaad akraydo ku tadabburaydaa lagu kala tega laakiin marnaba qadi mayd haddaad akrido adoo wax kale ula jeedina kus ilaahay ula jeeda xataa qalbigaagu hadduusan fahmayn marna ku qadi mayd daadba akrido ajarad heli wuxuu idhi xaafid uma dikru yaqacu taaratan bilisaani wayujaru calayhi naadib walaa yushtaradu istixdaaruhu limacnaah qofka carabka ilaahay ka xusaa asagoo qalbiga macnihii ka soo xaadirsan qofkaas ajara laga siina ajarsiintana shardi uma ahan macnaha in lasoo xaadiriyo laakiin waxaa loo shardiyaa inaan wax kale loola qasdina ilaa xusid loola qasday markaasuu yidhi waa in indaafa ilaa nudqi ilaa nudqi addikru bilqalbi fahuwa akmar laakiin dhawaaqi carabka hadduu ku darsamo qalbigiina inuu ilaahay ka xusaa kii hore waa ka kaamilsayn fain indaafa ilaa dalika istixbaaru macna dikri wama shtamala calayhi min tacdiim illaahi tacaala wa nafyi naqaa'isi canhu isdaada kamaala hadday arrintaas ku sii biirtoy ku darsanto inuu macnaha dikriga soo xaadirsado inuu macnahaas dikrigu wato oo ah ilaahay weynayntiisa iyo nuqsaan iyo ceeb in ilaahay laga fogaynayo arrintaas hadduu qalbiga ku soo xaabirsado amaalu sii siyaadsana amaal un sii siyaad hadday arrintaasu dhacdo camal saalixa dhexdiisa sida salaad sida jihaad kamaalku waa sii siyaada oo waxaa weeye qofkii waa sujuudsanye subxaana rabbiya alaclaa u leey macnaheediiu qalbiga ka soo xaadirina oo laba iska saaran ilaahay oo la nastahayo nuqsaan laga fogeynayo iyo ilaahay weynaayo kamaal loo sugayo subxaana rabbiya alaclaa ah, subxaanadu nuqsaan iyo ceeboo dhan allaan ka fogaynaa wey alaclaana waxay tusaydaa kamaal sarreeyo inaad u sugaydo wejigii ku haya salaadu ku jira dikrigii carabkuna waa ku dhawaaqa qalbiguna waa dhadhaminay oo qalbigu wuxuu ka dareemayaa ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog kamaaloo dhamuna u sugnaa markaas meesha ugu sarreeyu gaar marka kollayba ilaahay xus haddaad u qasaday ma qanin laakiin meel yar laguma qanceen meesha ugu sarraydaa loo dadaala meesha ugu sarraydaa loo dadaala rawa الbخaariي an ubaydata bn can cubaydata bni saamit radia الlaahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalama qaal man axaba qofkii jeclaada liqaa allah ilaahi la kulankiisa axab allahu alla waa jeclaada liqaahu la kulankiisa qofka hadduu jeclaado inuu ilaahay la kulmo ilaahayna waa jeclaada inuu la kulmo inta dhinto qofka ilaahay la kulmo qofka jeclaada ilaahay waa jeclaada waman kariha qofka nabcaada liqaa allah ilaahi la kulankiisa kariha allaahu liqaahu ilaahay la kulankiisa waa naca qaalad caaisha waxay tidhi ow bacdu aswaaji ama nabiga xaasaskiisa gobol ka mid ah inaa anagu la nakrahu waa necebnahay almowta geerida ee rasuulka alla anagu geeri waa necebnahaye xaalku waa sidee inaan noolaanaan jecelna ma ka dhalanayda in ilaahayna naco la kulanka yaga qaala nabigu wuxuu uhi laysa arinku daaki kaas maaha laysa huwa arinku daaki kaas ma aha in qofku geerida uu nimcadood xoogaa uu nolosha jeclaado macnaheedu ma aha inuu ilaahay la kulankiisii nacay laakiin arrintu waa sidan soo socota walaakina almu'mina qofka muuminkaa idaa xadarahu lmowtu mowtku markuu u yimaado bushira waa loogu bishaaraynaa biridwaani illaah ilaahay raalli ahaanshadiisa wa karaamatihi iyo ilaahay karaamaynta uu karaamayn doono qofkan mawdku qofka markuu ku soo xadiro nafta laga siibi rabo a loogu bishaarayna aleeya naf yahay soo bax ilaahay raalli ahaanshadiisa u soo bax iyo karaamo ilaahay kuu diyaariyey marka intaas loogu bishaareeyo falaysa shay-un shay ma ahan axabba mid la jacayl badan yahay ilayhi qofkaas intii ka ah mimaa kii amaamahu hortiisa ahaaday qofkaas marka wax walba wuxuu laga qaado waxa ka horeeya alla u diyaariya inuu helo dib ha lagu celiyo mar hore soo ma jeedi wax walba taasuu ka jeclaana waa meesha waxa weya qofka kale murgayo xumaanta sameeyey oo isleey yaa ku celiya aad wanaag soo samayda dib dambe alla uma caasideen dii wax yar la caasi caafimaad la siiyana halkiiu ka tuman qofka marka wanaagsan markaasaa la tusaa waxa alla u diyaariyey markaasuu wuxuu jeclaanaa waxaas alla u diyaariyey la kulanka alluu jeclaada waa saa faaxaba wuxuu jeclaanaa qofku marka liqaaa allaahi ilaahay la kulmidiisa wa axab allahu allana waa jeclaanaa liqaahu la kulankiisa wain alkaafira gaalka idaa xudira marka lagu soo xaadiro mawdkuu yimaado bushira waa loogu bishaarayna bicadaabillaah ilaahay cadaabkiisa wa cuquubati ilaahay ciqaabkiisa falaysa shayu shay ma ahaanin akraah mid looga naxay badan yahay ilayhi gaalka mimaa kii hortiisa adoo ciqaabka ah. fakariha wuxuu nibcaana liqaaa allah ilaahayla kulankiisa wa kariha allahu waa nibcaana liqaahu la kulankiisa marka saasaa loola jeeda sidaas daraaddeed qofka marka mawdku ku soo xaadiro hadday ka muuqato calaamado farxadeed waa bishaaro waxay tusaydaa qayr in la tusay waxay daliil u tahay qayr in loogu bishaareeyey mawdku markuu ku soo xararo hadday cara ka muuqato nafsiyaa dhibayda carana ka muuqata waa wax laga na waxayna tusaydaa in bala loogu bishaareeyey saasay tusaydaa saasay tusaydaa marka marka la leeyahay mawdka yaan la jeclaan xaaladdan waa ka duwanta xaaladda qofka mawdku ku soo xaadiree loo bishaareeyey xaaladaas laga hadli maayo ee adoo iska nool allow nafta iga qaad inaad tiraa way waxaa la diiday rawa bukhaariy can anas ibni maalikin radia allaahu canhu yaquulu xaalu leeyahay anas qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam yatbacu lmayita qofka dhintay waxaa raaca alaaatun saddex fayarjicu hnaani laba waa ka soo laabanayaan ويبقى معahu l jirkiisa waxaa ku baaqi noqona waaxidu mid yaطبachu qofka waxaa raaca أhlhu ehladiisii qaraabadiisii saaxiibadiisii wa maalhu maalkiisuna waa raaca eelkiisii waa dadkii soo caasay waa raacan qaraabada waa raacan saaxiibadu waa raacan waa ehelkii wa maalhu maalkiisuna waa raacan maalka waxaa loola jeedaa qofkii hadduu gurigiisoo kale ku dhinto sariir uu lahaa lagu qaadaa dhici karta maro weynoo gurigii laga kena lahuwiyaa dhici karta gaari uu lahaa in lagu qaadaa dhici karta jirgaan ama se weel biyo in lagu qaado guriga laga qaadaa dhici karta hantidiisii wax ka mid ah aa marka la aasaya la qaada saasaa dhacda nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam wa camaluhu camalkiisiina waa raaca fayarjicu waxaa ka soo laabana ahluhu eelkiisii iyo wa maaluhu maalkiisi dii jirgaan la qaaday caagad biyo lagu qaaday waa la soo celina madeel iyo baaf wiii la qaaday waa la soo celina baabuur haddii la qaada waa la soo celinaya xataa korka looga balabalayna waa la soo celinaya wa wax alla wiii maala waa la soo celinaya qaraabadiina waa soo laabanaya saaxiibadii may xataa ku dadaalaano markay ku aasaan aba ku ag fadhiyaan oo hadda maydka marka la aaso waxaa fiican inaan laga yaacin ee cabaar intii neefkee la qalo hilibkiisana la qaybiyo intaas qadar la-ego in lala jooga sida xadiis saxii muslim ilaahayna loo baryaa intaas oo ilaahay loo weydiiyaa inuu jawaabta waafajiyo sida nabigu dhihi jiray sal اlahu alay slm dadka markuu aaso inta meesha hore kama tegi jirin ta istaagu wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tasbiir fainahu aana yus'al war walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiye ilaahay weyna uga barya inuu jawaabta waafajiyo saacaddaana su-aashu ku socotaa saasuu dhihi jiray nabigu sal la ala camr bn caasna waa ka yidhi war markaad aastaan horaha ka yaacinine inti neef geela la qalo oo hilibkiisa la qaybiyo war intaas ila jooga aanin weheshado malaa'igta rabbi ii soo diray bal jawaabta aan u celinaya aan ka fiirsana calad qatar w ilaahuma s marka ehelku si kasta u dadaal hataa cabaar hadday meesha joogaan waa u rogma doona waa kaasoo tegay wa yabqaa waxaa baaqi noqonaya camalu qofka camalkiisa intaasaa soo haray macnaheedu warka waa maxay war maantaad fursad haysataa ee ku dadaal waxa kugu baaqi noqon doono war maantaad fursad haysataa ee iimaanka iyo camalka saalixa kaasaa baaqi noqonaya kaas ku dadaal meeshaad adduunyo jamlay laheed war halkaan ku dadaal kanaa kugu baaqi noqonaya sidaas sidaas marka in qofka qaraabadiisa iyo hantidiisu raacdo waa sida khaalibka ee qofka waxaa dhici karta inaan qaraabadiisuna raacin maalna raacin camalku raaco kollayba waxa ku raaca mar walba waa camalka waa la rao sababta waxaa dhacda qofka inuu ku dhinto meel uu musaafirba ku yihi ousan qof ka oko oon qaraaba u joogin dad un iska aasaan markaa qaraabana aysan raacin maalna usan raacin ee saddexdaana raacida markuu nabigu leeyahay sala allahu alay slam waa sida haalibka waa sida badan ee inaysan raacin labada kalaa dhici karto in qaraabadu raacdoon hantitiisa lagu qaadina way dhici karto calaa kulli xaal ujeeddadu waxay tahay waxa aad ishudhan tihiin oo qabriga kula joogayaa waa camalkee war camalka hagaaji oo asaga shayga ugu qiimaha badan ha noqdo ood ku dadaasho inta kale waa ka tegi doonta rawa lbukhaari can caaishata radi allahu canha qaala qaala rasuululahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tasubu اlamwaata dadka dhintay ha caayinina dadka dhintay ha caynina fainahum dadka dhintay qad afdoo waxay gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen ilaa maa qadamuu ilaa jazaa'i maa qadamuu waxay hormarsadeen abaalkiisiyay gaareenoo min alacmaali ah khayran kaana aw shara ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado waxay hormarsadeen abaalkiisiyay hayaan idinku iska daayo ha caayinina asalka marka waa saas dadka dhintay waa inaan lacayn weliba muslimiin hadday yihiin laakiin haddii gaalo uu yahay waxa dhintay ama uu yahay faasiq ayna dhici karto dad inay ku fidnoobaan oo ku daydaan waa waajib in la baraarujiyo laydhaha xumaantaas qofkaas xumaantaasulahay ha laga haro taasuna xaafidxajar faxulbaariga ku sheegay wuxuu uhi waasaxu maa qiila fii daalika anna amwaata alkufaar walfusaax gaalada dhimatay iyo faasiqiinta dhinteen yajuusu dikru masaawi'ihim waa bannaan yahay xumaanyaalkooda in la sheego litaxdiiri minhum si dadka looga digo watanfiiri canhum si dadka looga caybiyo looga reebo waqad ajmaca alculamaau culmmada mslimiintuna waxay ku ijmaaceen calىa jawaazi jarxi اmajruuxiin min aruwaa axyaaءa وamwaat dadka maala axaadiista soo wariya oo diinkan soo xambaaray kuwa qalad kale oo majruuxiinta ah in la sheego ceebtooda ujeeddada waa maxay diinka ay soo xambaareen laguma kalsoona waxaad maqlay xadiikaas waa ضaciif maxaa waxaa wariyey raawi hebel kadaab uu ahaa almi haddaan saas la dhihin waxaas uu sheegoon diin ahayna dadku diinka dhiganay marka in asaga wax laga sheego diintaa lagu waardiyeyna ayadaas laftirkeeda fiiriya marka faasiq ama gaal qof muumina oo asagii caruurtiisiiyo hadduu joogo waa laga wareegsaday maxaa yeelay qofka muuminka walaalka inaad dhirto lama aqo inaad iskaga macaansato wax ka sheegidiisa qofkii waaba xumaa waana tegin dii dad ku fidnoobayaan waa looga dig qof uu dhalayaa joogada oo haddii wax laga sheego xanuunsanayo waa inaad ka joogto imaam axmed nina u yimi markaasuu yihi hebel hebel iiga wa markaasuu aad u jarxay nin xun inuu ahaa u sheegay markaasuu de ka war carruurtiisi anaa caruurtiisa iyo kawa markaasuu yidhi ballan ilaahay waxaa inaanan weligeeda wax ka sheegin ka warrama hadda wixi uu sheegeen xaqay ahayn ogow laakiin muxuu saasu yeelayaa muuminka nool qalbigiisa in la elo marka dadka faasiqiinta ah oo fisqiga ka tegey ama bidcada ka tegey oo dadku inay ku daydaan laga cabsanayo si dadka looga badbaadiyo waa in laga digo ayagoon lagu dhibaynoo lagu dulmayn ehelkiisa dadka gaalada dadku inay ku daydaan laga cabsana waa laga diga iyadan qof muslim ah oo hadda cid baadinimo u raacaydood uga digayda aysan jirin oo dhintay xaaraan weyn wax laga sheego waa muslim waa dhintay qof hadda aad leedahay maanta hebel iyo hebelaa ku dayanaya oo ku baadiyoodayana ma haydid soo maaha ka leexo faraha kala wixii uu shaqaystuu la kulmaya ka leexado ah, ka leex laakiin mufasara fiiri qofkan bidcoolow ah kutubuu qoray muxaadaraadu duub wixiiyaa dadka dhex sabaynaya sheekh hebel aa laleeya adugu waad og tahay inuu diinta ilaahay ka been sheegay waajibay kugu ta markaas xun inaad ka digto adoo dadka badbaadina naar ka badbaadina waajibay noqonayda waajib ayay noqonayda rawa bukhaariy can saar bni sacdin radia allahu canhu qaal samictu rasuul lahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay yuxsharu naasu dadka waa la soo shirina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa laysku keenaa waa la soo jamcinaa calaa ardin dhul ayaa lagu soo shirinaa dhulkaasoo baydaaa cad dhulkaasoo cafraa'a cadeenkeedu uusan saafi ahayn cafraa'a waxaa loola jeedaa laysa bayaaduhaa khaalisan caddaankeedu saafi ma ahan dhulkaasoo ka qursati naqiyin badarkii la buunsha bixiyey budadiisa la mid gelaydii ama masagadii haddii laga bixiyo buunshaha ee la tumo budadu waa cadda laakiin caddankaasu wayd ama saafi ma aha Ah. ir hadda marada cad oo baftada iyo gelaydii ama masagadii la tumay budadeedu daqiiqdaas ma isku egin maya waa cad yihiin labadaba laakiin haddana farqaa udhaxeeya budada xoogaa yaroo midab kaleha ku jira marka dhulka maalinta qiyaamaha dadka lagu soo shirina qaabkaas u egi dhul cad oo cadaankiisa uusan khaalis ahayn wy qaala sahl wuxuu yidhi ow qayluhu amase qaybkiis laysa fiiha dhulkaas maclamun calaamad uguma sugna liaxadin qofna hal qof oo dhihi kara meeshaan waa meel hebla ma jiro oo calaamad ku garanay meeshaan waa soomaaliya ama meeshaan waa masar maya ma jirto ma jirto ah, qof calaamad ku garanayo oo le meeshaan waa gobol hebel ama waa degme hebla maya ma jirto meeshaas la isugu keenaya culamadu waxay isku khilaafeen dhulkaas ma midkaanoo la bedelaya yooma tubadaru اlardu غayra اlarض dhulkii dhul kale lagu bedelahay ilahay leey marka ma midkaana wax laga bedela mase midkaan inta la baabi'iya mid kale lasoo fidina xaafid ibn xajar wuxuu u iilamaa wuxuu leeyahay xadiisku kutusa mid kale inayba tahay ee tan ay baaba'ayda culmmadu labada qowlna waa ka yidhahd qaar yidhi dhulkaa wax laga badbedela buurihiiyo la baabiina waa la simaa midabkiiyo la bedela iyo qaar yidhi maya tan waaba loo dhammaynaa mid kalea la gogda ilaahay baa garanay rawa bukhaariy can caaishaa radi allahu canha qaal qaala rasuul llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka la wuxuu yidhi tuxsharuuna aakhira waa laisku kiinkeena waa laydinsoo shirinaa xufaatan xaalo aad tihiin kuwa cagacad curaatan xaalo aad tihiin kuwa qaqaawanoo dhar wadan urla xaalaad tihiin kuwa aan gudnayn oo beejaqada ama guryaqada qaalad caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo alrijaalu ragga wanisaau dumarka yanduru bacduhum gobolkood ma fiirinaa ilaa bacdin gobolka kale raggii iyo dumarkii oo qaqaawan miya meel layskugu keenaa isfiirina faqaala nebigu wuxuu uhi alamru arrinku ashaddu waa ka adayg badan yahay min an yuhimahum dadka inuu murugo geliyo daaki arrinka dadku inay ka fakeraan qofkaana qaawan maya arrintu saas maaha marka laga taas laga fakeraa waa maraan murugo weynu jirin ah, qof qof fiiri kara iyo qof arrintaas ku soo dhacayda lababa arkaba qof walba waxaa murugo ku haya maanta waxa uu la kulmayo qof iyo qof qof ka fiiri karaa ma jiro rawa bukhaari can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yacraqu naasu dadku waa dhididayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadku waa dhididayaan xataa yadhaba ilaa uu tago caraqum dhididkoodu fi lardi dhulka sabciina diraacan toddobaatan dadka dhididka ka baxa Ah, hoos wuxuu u gelayaa dhulka toddobaatan dhul ka waran biyahaasu jirkay ka baxay dadka jirkiisay ka baxaya wayuljimuhum waana xakamaynaa dhididku afku usoo gelaya dhididki sida baddi inta noqdo uu afka ka soo gelayaa dadka wayuljimuhum wuu xakamaynaya dadka afka sida dameerka ama faraska birta afka looga geliyo noocaasoo kalea dhididka afka uga gelaya xataa yabluga ilaa uu gaaro aadaanahum dhagahooda dhididka iyaga ka baxa qof walbaana wuxuu dhidinayaa inta dembigiisu leegi qaara cagaha kaliya dhididka ugu jooga ah, aanqawyada qaaru imaana qaaru halkaas sinaha ama marada laga xirto uu imaana dhidid qaarna warkaasa afka u gelaya iyo dhega ah, marka waa qof iyo dembigiisa maxaanala kugu sheegayaa war maanta dembiga iska yare oo qayrka badso berri waad ka shanlaaya haddii kale wallahu subxaana wa tacaala alam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed